alawhaana sanamyaalo baabkan wuxuu ka ummadan ummatu muxameda gobol ka mid ah inay shirki ku dhacayaan oy gaaloobayaan oo ilaahay qayrkiis caabudayaan arrintaasna kitaabka alle iyo sunnada nabigu ay sheegeen taasna waxay ridis cad ku tahay dadka gobol ka mid ah juhalo ah oo yidhaahdeen ummatu muxamed shirkiba kama dhaco marka taasna waxaa daliil u ah inay xaqiiqo tahay kitaabka alle iyo sunnada nabiga waxaa caddaynaya waaqica waxaa kutusaya kitaab fiqi ah ama kutubta xadiidka kitaabka miduhu ma jiro ilaa muslimiintu baabay u qoreen ama kitaabu ridda baabu ridda ama kitaabu ridda kitaabka hadlaya dad muslimiin ahaa inay diinka ka bixi karaan oo ay dhacdo iyo xukunkaay leeyihiin ayay kitaab kastoo fiqi ama xadiida baab ugu qoreen culummada muslimiinta marka baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka ummatu muxamed ka mid ah qayb ka mid ah inay mushrikiin noqon doonaan oo ay sanamyaal caabudi doonaan iyo wa qowlillaahi allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaah wuxuuhi subxaana alam tara miyaadan arag nabiga subanow biqalbika miyaadan ku arag xagga qalbigaaga miyaadan ku aragoo macnaha ka ogaanin weeye ra'aada waa basariya maxaa yeeley ilaa a laga dabamariyey laakiin basarkan hadda basiiradii qalbigaageebaa loola jeedaa alam tara miyaadan aragoodan qalbigaaga ku arag nabiga subanow ilaaladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban nasiibkaasoo minal kitaabi kitaabka ka mid ahaaday kitaabka la sheegayana waa towraad iyo injiil weyn kitaabkii ilaahay ku soo dejiyey nabi muuse oo towraad ahaa iyo kitaabkii ilaah ku soo dejiyey nabi ciise oo injiil ahaa dad nasiib laga siiyey wax ka yaqaana oo kutubtaas ilaahay soo dejiyey wax ka yaqaan yu'minuuna xaalay haddana rumaynayaa biljibti sixirka iyo wadaaquuti shaydaanka ayagoo kitaabkii alle wax ka yaqaan oo diinkii alla soo dejiyey oo rususha alla ku soo dejiyey wax ka garanaa ayaga haddana gaaloobeen oo waxay rumeeyeen sixir iyo shaydaan jibtigu waa sixir daaquudkuna waa shaydaan sida cumar ibnu khadaab iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo qeyrkoodba ay ku fasireen aayaddaas waxay noo caddayn oo ilaahay noogu caddeeyey dadkii naga horreeyo ahlu kitaabka ahaa oo yahuud iyo nasaaro ah gabal ka mid ah inay gaaloobeen oo ay shaydaanka rumeeyeen sixirkana rumeeyeen ilaa wuxuuhi subxaana wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu kitaabkaas liladiina dadkii waxay u leeyihiin kafaruu gaaloobay haa ulaa'i kuwan mushrikiinta ah, ahdaa hanuun badan min aladiina dadkiiay ka hanuun badan yihiin aamanoo xaqa rumeeyeen sabiilan xagga jidka ayay uga hanuun badan yihiin aayadda waxay yidhahdeen culummadu sanadu mas-uulkeedu wuxuu ahaa yahuuddii madiine deganeed gobol ka mid ahaa baxeen oo oday kayoo hogaaminaya xuyey ibnu akhdab iyo kacb ashraf labadaas oday oo odayaasha yahuudda ka mid ah waxay aadeen maka oo ay deganaayeen mushrikiintii wasaniyiinta ay sanad caabudiyaalka ahaa ayagoo doonaya isbahaysi inay soo xidhaan isbahaysi inay soo xidhaan isbahaysigaas oo la dagaalama nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo towxiidka inay soo guntaan ayagoo doonaya isbahaysigaasay u baxeen makay tageen maka markay tageen ayay mushrikiintii cardeed weydiiyeen su-aalow waxay yidhaahdeen idinkaa ahlulcilmi ah oo ahlu kitaab ah oo diinihii alla soo dejiyey wax ka yaqaan annaka iyo maxamed yaa u dhow hanuunka oo toosan markaasay iska dhigeen culummo xaq baaraysa ama u fiirsayda masaa'ilka oo waxay yidhaahdeen bal noo sharaxa idinku maxaad tihiin maxamed muxuu yahay markaasay yidhahdeen annaga qaraabadan xidhiirinaa xoolaha geela waaweyn oo qaaliga aan qalnaa martida u qalnaa caanahan ka baraxnaan dadka siinaa maxaabiistan soo furannaa xujaydana waa waraabinaa muxamedna waa mid cirib go-an qaraabadiisii u gooyey xoogaa tuugaah oo xaajiyaalka dadka xujayda isbaaraysa jiray aan raaceen marka saasaan kala nahaye yaa u dhow hanuunka iyo xaqa markaasay yidhaahdeen idinkaa xaqa u dhow antum khayrun waahdaa sabiila idinkaa ka khayr badan muxamed idinkaana hanuunka u dhow aydadan culummada qof kasta oo culummo ah oo baadiyooba yahuudduu shabbahaa qof kasta oo caabid ah oo cibaadaysta laakiin aan cilmi ahayn oo baadiyoobaana kirishtaanku shabbahaa shaarixana waa idin dhigayaa sufyaan ibnu cuyeyne inuu yidhi man fasada qof kastoo fasaado min culamaa'ina ka mid ah fa fiihi shabahu min alyahuud yahuudda ayuu shabbahaa waman fasada min cibaadina dadka iska cibaadaysteen cilmigana u lahayn diinka ee iska cibaadaysta qoladooda fasaadaana kirishtaanka ayay shabbahaa waxaa xaqiiqa ah sidaas yahuuddoo kale dad badana ah oo diinka ayagoo wax ka garanaa marka la yidhaahdo war dadkan ka warrama ahlu xaqana wax laga weydiiyo waxay leeyihiin ayaga gaalada ka litoo ka shar badan wayna ogyihiin inay been tahay laakiin xasadkii yahuudda ku dhacay unbaa haya xasadkii yahuudda haya ila wuxuu yidhi subxaana alam tara miyadan arag nabiga subanaw iladiina kuwii uutu la siiyey nasiiba nasiib nasiibkoo min alkitaabi kitaabkii ka mid ahaaday yuuminuuna xaalay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wadaaquuti shaydaanka oo wayaquuluuna ay leeyihiin liladiina kuwiina ay u leeyihiin kafaruu gaaloobo mushrikiinulcarab ah haa ulaahi kuwaana aadkaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey sabiilan xagga jidka iyo wa qowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi qulle nabiga subanow hal unabbiukum ma idinkaga waramaa bisharin wax ka shar badan min daalika kaas waxay yidhahdeen nabiga sala allahu calayh wasalam iyo dadkan rumeeyey weligeen ma aanaan arag wax ka nasiib daran adduun iyo aakhirada ayay yahuuddu yidhaahdeen waana ku jeesjeeseen wax diin sheegta oo ka ayaan daran adduun iyo aakhira midna ma aanaan arag ayay yidhaahdeen rabulcaalamiin wuxuu yidhi quldhe nabiga suubanow hal unabbi'ukum maynin kaga warramaa bisharin wax ka shar badan min daalika kaas aad sheegteen mahuubatan min jihati lmahuuba xagga abaalmarinta wax ka shar badan maynin sheegaa abaalmarintoo cindallaahi alla agtiisa ahaatay man lacanahu llah huwa qofka sharta badan man dul weeye lacanahu llaahu ilaahay nacladay oo lacnadu ku dhacday waqadiba calayhi ilaahna uu u caroodo cale alla ku dhacday waa yahuud e wa jacala ilaah uu ka yeelay minhum bacdahum gobol ayaga ka mid ah alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacadada caabuday addaaquuta shaydaanka kuwaasaa ka shar badanale baad shar u haysataan nebi muxamed sala allahu calayh wasalam iyo dadka raacay ee rumeeyey inay ahlu yihiin dadka sharta badan waa dadka lacnadu ku dhacdo yahuud iyo nasaaro ah waa dadka ilaahay u cadooday ee yahuudda ah waa dadka ilaahayba nasakhay gobol ka uu ka dhigay daanyeero gobol kamidana midana doofaaro uu ka dhigay daanyeeradii iyo doofaaradii laga dhigana waa la baabi'iyey ee adduunka kuma noola oo doofaarada hadda adduunka jooga iyo daanyeerada hadda adduunka jooga ma aha yahuuddii la nasakhay cabdilaahi bni mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka la weydiiyey sala اllahu calayh wasalam can ilqiradati wاlkhanaasiir ahiya mima masaqa allah doofaarada adduunka hadda jooga iyo daanyeerada adduunka jooga ma kuwii la nasakaya oo reer banu israa'iilkii la nasakay miya nabigu wuxuu yidhi in allaha lam yuhlik qowma ilaa qoom ma halaagin ow qaala lam yamsaq qowma ilaa qoom ma masakin fayajcala lahum naslan walaa caaqiba oo markaasna ilaahay taran iyo farac ka farcama ilaah u yeelo weligeed ma dhicin qole ilaahay nasakhay taran iyo farac ka dambeeya ilaahay uma yeelo wain alqiradata waalkhanaasiira kaanat qabla daalika doofaaraha iyo daanyarada adduunka hadda joogaa way ka horreeyeen reer banu israa'iilkii la nasakhay mana ahan ee qolada doofaarada iyo daanyarada ilaah ka dhigay reer banu israa'iil markii kadibba ilaa horuu ka baabi'iyey oo waa la edeen faraxna ma yeelan xadiidkana muslimkaa dhigayo saxiixiisa shaarixana waa inii soo arooriyey aayaddaas waxay caddaynaydaa nimanka yahuudda iyo nasaarada ah inay daaquud caabudeen oo gaaloobeen oo ilaahay ku kufriyeen wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen galabuu u adkaaday calaa amrihim calaa amrin asxaabulkaafi arrinkooda dadkii u adkaaday waxay yidhahdeen lanatakhidanna waxaan ka yeelanaynaa oo ka yeelanaynaa calayhim korkooda masjidan meel lagu tukado aayaddu waxay ka hadlayday asxaabulkaafi asxaabulkaafi saddex boqol iyo sagaal sano markii ay ku jireen god kadib ay soo baxeen kadib markay dhinteen dadkii awooda lahaa laakiin cilmi iyo aqoon aan ku socon a waxay yidhaahdeen meel aan ku tukanno aan ka duldhisanayno meel aan ku tukanno aan ka dul dhisanayna dadkaa sidaas yidhi ilaahay weyna wuxuu ku tilmaamay dad xoog iyo awood wax ku waday ee dad cilmi iyo diin wax ku waday maahan qaala aladiina galabuu ala amrina ilaahiy dadkii arrintooda iyo taladooda u adkaaday alcilmigu waxay isku khilaafeen ma gaalay ahaayeen muslim muslim dadkaas tabarta iyo xooga sheegtay labada qowlba mufasiriintu way leeyihin laakiin waxaa ilaahay noo sheegay inay khalabo iyo awood wax ku wadeen laakiin dad cilmi wax ku waday ma aha hadday gaalo ahaayeen hadda waa gaalo lama raaco hadday ahaayeen muslimiin baadiyowdayna ma bannaana in la raaca oo xujo ma ahan ficilkoodu umana bannaanayn arrintaasu oo hadday yahuud ahaayeenna uma bannaanayn hadday nasaare ahaayeenna uma banaanayn labadaas qoloo naga horeyday inay ka mid ahaayeena daahira labadooda uma banaanayn oo diimahoodii kuma banaanayn in dadka dhintay qubuurooda masaajid laga dhiso waxaana u daliila inaysan u banaanayn nabigu waa kii ku lacnadan soo marnay lacnatullaahi alyahuudi wanasaara itakaduu qubuura ambiyaahi masaajid hadday u banaanaa laheedna nabigu ma lanadeen ma lanadeen kuma lacnadeen ee wuxuu wax waa inaysan u bannaanayn marka ama gaalay ahaayeen sida mufasiriinta gabalmareen ama muslimiin untay sida haddaba dad muslim sheegtaa ay qubuuraha uga dul dhiseen masaajid kuwa noocaas u lunsanay ahaayeen marnaba in lagu daydaa ma bannaana haddii fardan wa taqdiiran laga soo qaado inaysan ahayn reer banu israa'iil oo ay ka horreeyeen oo diintooda ay ku bannaanaydna annaga taana kuma bannaana oo waa la nasaqa oo qaacidadu waxay tahay sharcu man qablanaa laysa bisharcin lanaa idaa jaaa fii sharcina maa yukhaalifu hadii ummadii naga horeeyey sharcigooda wax ku sugnaa sharcigeennana xukunkaas xukun khilaafsan uu ku yimaado annaga nooma banaana sharcigaas inaan sharci ka dhigana maxaa yeele waalan nasaqoo diinka yagaa sheegay diinkayagana in qubuuraha masaajida laga dhisto wuu diiday marka aayaddaasna shiku wuxuu soo arooriyey ummadii naga horreeyey dalaalka ay ku dhaceen waxaa ka mid ahaa inay dadka saalixiinta qubuurahooda masaajid ka dhistaan ayaa kamid ahaa labada aayadooda horena wuxuu soo arooriyey dadkii naga horreeyey yahuud iyo nasaara inay ilaahay qayrkiis caabudeen oo gaaloobeen oo gaalnimo ku dhaceen wa can abi saciidin ilkhudri radi allaahu canhu ana rasuul allah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi latatabicunna waxaad raaci doontaan ood raaci doontaan ood raaci doontaan sanana man sanana haddii la ydhaha waa nufad dariiq weeye sunana haddii la ydhahna waa jamcu sunatina waa jamac oo waa duruq markaas latatabicunna waad raaci doontaan ood raaci doontaan sanana man dad wadadoodaad raaci doontaan kaana ku sugnaaday qablakum idinka hortiin fiiriya marka qaabka cajaa'ib kale oo uu iskugu rakibay adilada wuxuu rabaa inuu isbaatiyo ummaddan gobol ka mid ah inay gaaloobi doonaan marka markii hore wuxuu kuu soo sheegay aayaadkii caddaynayey yahuud iyo nasaara inay gaaloobeen oo ay ilaahay qayrkiis caabudeen qubuurahan masaajid ka dhisteen markuu taas kuu soo sheegay wuxuu rabaa inuu nebi maxamed sheegay in yahuud iyo nasaare ummadan qayb ka midu raacaydo intaasuu raba inuu kuu sheego marka yahuud iyo nasaare sooma aadan ogaanin inay ilaahay qaybkiis caabudeen ay daaquud caabudeen ummatu maxamed qayb ka miduna waxay raaci doonaan yahuud iyo nasaaro ayaguna daaquudka caabudi doonaan intaasuu raba inuu ku tuso fiiriye latartabicunna waad raaci doontaanaad raaci doontaan sanana man dad wadadooda kaana ku sugnaaday qablakum idinka hortay nebi maxamed aa yidhi dadkii idinka horeeyey dariiqoodi waad raaci doontaan ilaahay baan ku dhaara nag waa dhaartay ah, waa dhaartay nuur tawkiidna waa lagu dar xadwa leebka baalkiisa bilqudati baalka kale sida uu la siman yahay saasaad u raaci doontaan qudadu waxay tahay leebka marka la samaynaa labada dhinac baallaa looga dhejiyaa baalla yar aa ah looga dhejiya labadaas dhinacna waa laysla ekeeya sababtu waxay tahay hadii dhinac loo badiyo leebka marka la shiishoo la rido dhinac uu baalku u badnaayo u leexana ee aadinaa meesha u riday sidaas darteeda leeb kasta fiiriya oo la sameeyo labada dhinac baalaha looga dejiyo waa la sima waa la isla ekeeya si daqiiq ah si uusan dhinac ugu badan oo markii hadhow la shiishoo la rido uusan dhinac ugu leexan nabi maxamed wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam yahuud iyo nasaaro saasad u raacayda hal hay xataa ku khilaafi maydaan ah, hal hay ab ah, hal shay ku khilaafi maydaan ee sida baalkaas iyo baalkaas ay u siman yihiin oo labada baal iskula siman yihiin nuucaasoo kale u raaci doonta nebi maxamed wuxuu yihi sal اllahu calayh wasalam waxataa low ana axadahum jaamaca umahu biariiqi la facaltu haddii laga helo yahuud iyo nasaara min hooyadiis dariiqa ugu galnooday ummatu maxamedna waa laga hela haddii xataa laga helo yahuud iyo nasaara nin dariiqa ugu galmooday hooyadiis ummatu maxamedna waa laga hela waa laazim in laga helo waa laga in laga hela waa laazim waana xadiid haabit ah oo basaari musnadkiisa ku wariyey so uma jeedin nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam xataa godkeeda dabbadu waa bahal oo ku fasila adeesalugalayda ama masacgalayda bahalkaas bahal ay isku fasilan yihiin wey waa isku qolo laakiin isku mid maaha oo islamana eka isku magacna maaha islama ekoo babadu way ka yar tahay masacgalayda way ka yartahay ha yeeshee isku magacna maahan carabiga oo adeesalugalayda anagu naqanama mascagalayda waxaa la yidhaahdaa carabiga waral taasna dab baa la yidhaahdaa nebigu marka wuxuu hi dabadu hadday god gasho oo godkaas hataa intaas la eg hadday galaan idinkuna waa la gelayda xataa low dakhaluu yahuud iyo nasaara hadday galaan juxra dabbin dabbada godkeeda la dakhaltum waad gelayda macnaheedu waa maxayn dariiq kasta oo ay maraan waa marayda dariiq kasta oo dalaal ah oo yahuud iyo nasaara ay mareen waa ad marayda oo ummatu maxamed mid aha ah mara dad ka midaa ah mara maahan ummadoo dhan waa arki doonaa ummadda qayb ka midu marine ee duunkii nabiga sidii u haysane ummadda qayb ka mida qaaluu waxay leedahiin saxaabadu yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow alyahuudu wanasaara dadka aan raacaynaa ma yahuud iyo nasaara saasay ku yidhahdeen alyahuudu ahum lyahuudu wanasaara waa qabar alyahuud wanasaara ahum dadka aad naleedahay waad raacaysaan alyahuudu wanasaara ma yahuud iyo nasaara qaala nabig wuxu uhi faman yaa kale waa iyagii yahuud iyo nasaarad raacayda yaa kale akrajaahu bukhaari iyo muslim xadiiska soo saaray bukhaari kutubta ugu saxiixsan dhulka korkiisa taalla ee xadiidku ku yaalla xadiisku taas marka waxay caddayday in laga helayo ummatu muxamed dad dariiqi yahuudda qaada sixirka rumeeya baaquudka qubuuraha dhisa in laga helayo taasuu noo cadaynaya taasuu noo cadaynaya walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can hawbaan radia allahu canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha allah zawaa lii wuxuu ii soo duubay alarda dhulka ilaahi weynaa dhulkoo dhan uu ii mashaariqahaa baryaalkeeda iyo wamaqaaribaha galbeedyaalkeeda arlada barigeeda meesha qoraxdu ka soo baxdo iyo galbeedkeeda meesha u dhacdo aan ark ilaahay baa tusay in allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan alla awoodin lama ah inta dhulki ilaah u soo duubay uu nabigu indhaha ku dhuftay bari iyo galbeed inta ka dhexey barigu waa dhanka qoraxdu ka soo baxdo galbeednaa dhanka u dhacdo u ark ilaaha itusay in allaha allah zawani waa ii soo duray alarda dhulka fa ra'aytu waxaan arkay mashaariqaha baryaalkeeda iyo wa maqaaribaha galbeedyaalkeeda wa ina ummatii ummadayda sayabluqu wuxuu gaari doonaa mulkuhaa ummadayda mulkigeedu maa zawaa lii waxa uu ilaah ii soo duubay waa tanaa midda majhuulka iyo musamo labadaba loo dabi tan dambe wey waina ummati ummadayda sayabluqu wuxuu gaari doonaa milkuhaa milkigeedu maakii zawaa lii uu iisoo dubay maakii zuwiya lii la iisoo duubay waa midaan kelimadan dambe wey minhaa arlada xaggeedan la iiga soo duubay fiiriya marka nabigu sala allahu calayh waslm xadiiska wuxuu ku sheegayaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala qoraxdu meeshay ka soo baxday meesha u dhacdo inta ka dhexle dhulka ilahay inuu tusay macnaheedana u sheegay oo macnaheedu uu yahay intaasba mulkiga ummatu muxameda gaara alcilmi badan waxay yidhaahdeen nabiga ma sheegin koonfur iyo waqooyi makaa la joogaa koonfurteeda iyo waqooyigeeda ma sheegin laakiin galbeed iyo barigu sheegay sidaas darteeda waxaa cajaa'ib ah islaamku labadii wuxuu ugu fiday si aad u fog ah si aad ugu fogaan badan uu ugu fiday labadii oo barina fogaanta ugu fiday hindiyuu gaaray galbeedna sidoo kale ugu fiday islaamku laakiin waqooyiga iyo koonfurta saas uguma fid sidaas uguma fid waa raxmadda ilaah waa arrin kutusayda nabiga nebinimadiisa sal اlahu alيه wasalam maxaa yeele shay aan la gaarinoo ayb ah uu sheegay ilaahaan u soo sheegay oo usoo waxyooday sidiiun u dhacay sidii ayuu u dhacay mulkigaas dhulka uu gaarayo waxaa ka mid ah roomada talyaaniga oo uusan weli hadda gaarin oo uu ayada si gaara xadiis nabigu ugu sheegay sal اlahu alيه wasalam oo nabiga sal اlahu alيه wasalam laba magaalo waa la furanaa u waa qustantiniya iyo rum qustantiniya iyo roomada talyaaniga labadaba waa la furana qustandiiniya waa istanbuulka turki wey markuu nabigu sidaas yidhi sideed boqoloo sano kadib aa la furtay ah, maclinku xadiidka markuu sidaas yidhi sideed boqoloo sano kadib aa la furtay wiil yaroo dhalinyaraha maxamed ulfaatix ladhihi jiraa furtay se uma jeedid waa istanbuul ta turkiga ku taalla roomada talyaaniguna waa dhimanta nabi maxamedaana saas u sheegay waa xaqiiqo in la furanayo ah, waa xaqiiq saa darteeda sheekh naasir bin albani silsilatu axaadiisi saxiixa juska koobaad baab dhan u sameeyey oo axaadiis aad u badan uu ku soo arooriyey almustaqbalu lilislaam mustaqbalka soo socda muslimiinta iskale dulligana muslimiinta waa ka qaadmi doonaa cisaduna waa u sugnaa doontaa gaalna waa dulloobi doonta axaadiis aad u badanna waa ku soo oo macnahaas wada tusaya ka mid yahay yahuudda iyo muslimiintu inay dagaalami doonaan oo yahuudda marka lala dagaalamo geedaha iyo dhagxaantu ay sheegi doonaan geed markuu doono inuu ku gambado geedka wuxuu leeyahay muslimo kaala dheerkayga yahuuda ku gambanayo ah, gadaalka markaad kow kaga si soo ma jeedi marka waase goorma waa markay muslimiintu ka tagaan waxay ku dulloobeen in allaha laa yuayiru maa biqowmin xataa yuayiru maa bianfusihim dadka waxa ku sugan ilaahay kama bedelo ilaa ayagu naftooda ay bedelaan marka hore muslimiinta dulliga maanta haysta ilaahay cidna ma dulmiyo gardarro laguma saarin ee markay qubuuraha caabudeen oo ay bidacda la yimaadeen ooy fisqiga badiyeen oy daacadii alle ka tageen oy kitaabka alle xukunkiisii ka tageen qawaaniin ku bedeshayna dulliga la saara marka dulmiga laga qaadaana waa in markay ka tagaan dulmigii oy shirkigii tawxiid ku bedeshaan oy bidcadii sunna u bedelaan oy qawaaniintii wadciga kitaabka lagu bedeshaan oo ay ilaahay u laabtaan waa markaas nabigaana sidaas sheegayoo dulmigu markuu idinku dhaco u laabta diinka alle nabiga yii sala allahu alay wasalam ilaahay idinka qaadima ilaa aad diinka u laabataan soo ma jeedin dulli alla idin saaraya dulligaasna ilaahay ina ka kor qaadi maa ilaa diinka u laalataan nabigaa yihi sal اla alay wasalm wbitu waa lay siiyey uu yihi nabigu sal اlahu alayh wasalam alkanzayni labada kayd labada kayd alaxmara gaduudan iyo wal abyada midka cad alaxmar kan gaduudan waa dahabka alabyadna waa fidada waxaana loola jeedaa waa kansigii iyo kaydkii oo boqorkii rumaanka oo qaysar uu lahaa iyo kaydkii oo uu iska lahaa kisra oo boqorkii fariska ah labadaas kaydaa loola jeeda kaydkii oo qaysar oo rumaanka iyo kaydkii uu iska lahaa boqorkii faris oo kisra ah labadaas kayd kuwaasaa loola jeeda oo labadii dowladeeda waktigaas u waaweyneen labadaba waa laysii yii nabigu waktigii cumar ibnu khadaaba labadiiba la qaatay ah, labadiiba waa la qaatay labadooda oo ah rumaanka kaydkiisa iyo hantidiisa waxa u badneed dahab fidana waa ku jirta kisra oo farisana kaydkiisa iyo hantidiisa waxa u badneed waa ku jirta waudiitu waxaa laysiiyey uu yihi nabigu sal اllahu calayh wasalam alkansayni labada kayd alahmara midka gaduudanoo daarka ah iyo walabyada midka cad oo fidada ah labadiiba muslimiintu waa qaatay sidii nabigu u sheegay u dhacday maxaa yeele si kale maba noqon kartaba nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam aniga sa'altu rabbii rabbigay waxaan u weydiiyey liummatii ummadayda anlaa yuhlikahaa ilaah ummadda inuusan ku halaagin bisanatin abaar abaartaasoo bicaamatin oo guud wa inii aniga sa'altu rabbii rabbigay waxaan u weydiiyey liummati ummadayda allaa yuhlikahaa ilaah ummadda inuusan ku halaagin bisanatin abaar sanadaasoo bicaamatin nusqooyinka gobol bicaamatin bacdaa ku sugan saxiix muslimka ku yaalla qaar saxiixulmuslim ku yaallana bacdi kuma jirto ee caamati wey caamati marka waa sifatu lisana sanadaa laga sifayna baab hadday ku jirtana waa zaa'id daysan ku jirinna waaba sidii ugu saxmeed sanadaasoo bicaamatin oo guud ilaahi weyna waxaan ummadayda u weydiiyey abaar guud ilahay inuusan ku salin abaar guud waxaa loola jeedaa muslimiintoo dhan abaar sinto muslimiintoo dhan adduunka meelay ka joogaan abaar wada gaarta ku salligin calayhi muslimiinta korkooda caduwan cadow cadowgoo min siwaa anfusihim naftooda ka soo haray cadow aan muslimiin ahayne gaalo ah ilaa inuusan ku sallidin ayaan rabbi u weydiiyey cadow aan ayaga ahayn oo qayrkood wa an laa yusallida ilaa inuusan ku sallidin calayhi muslimiinta caduwan cadow cadowgoo min siwaa anfusihim ayaga naftooda ka soo haray oo fayastabiixa markaas cadowgaasi uu banaysto baydatahum ukuntooda baydada laba macnay ku fasireen culummadu xawsatahum dhulkooda saaxada ay leeyihiin dhulkii ay muslimiintu lahaayeen iyo macnaha kaloo ah mucdamka muslimiinta bayda waxaa la dhaha qofku waxa uu waardiyeysto ilaashado muslimiinta marka dhulkoodiila loola jeedaa baydada cadow gaalo ah oo ku soo duula oo dhulkoodao dhan qabsada muslimiintoo dhan dhulkooda qabsada inay ilaahay ku salideen ilahay u weydiiy oo fayastabiixa banaysta baydatahum ukuntooda dhulkooda loola jeeda ama saaxatahum wa ina rabbii rabbigey qaala wuxuuhi yaa muxamed muxamedow aniga idaa qadaytu haddaan xugmiyo qadaa'an xugum qadaha waxaa loola jeedaa qadaaga qadariga ah qadaagu waa labo qadaa sharci ah iyo qadaa qadari ah qadaha halkan lagu sheega waa midkii qadariga ahaa inii aniga idaa qadaytu marka aan xukmiyo qadaa'an xukun fa inahu xukunkaas laa yuraddu lama celiyo sidaan u qadarayu u fulaa marka fiiri halkan laba arrimoodaan hadda maraynaa oo nabigu uu rabbi ka baryey mid saddexaadaa jirta mid saddexaad ayaa jirtay oo nabigu rabbi ka baryey waa arki doona nabigu wuxuu yidhi rabbigay wuxuu yidhi yaa muxamed inii aniga idaa qadaytu haddaan xugmiyo qadaan xugun fainahu shaaniya laa yuraddu lama celiyo xugunkaas wa inii aniga acdaytuka waa ku siiyey liummatika ummadaada allaa ahlikow inaanan ku halaagin بسنة abaar abaartaasoo bicaamatin guud taas waa ku sii weligeed dhici mee abaar muslimiintoo dhan ku dhacdo way dhici kartaa inay magaalo ka dhacdo ama gobol soomaaliya oo kale waa gobol suudaan oo kale waa gobol masar oo kale waa gobol turkiya oo kale waa gobol sacuudiya oo kale waa gobol suudaan kale waa gobol yaman kale waa gobol gobol way dhici kartaa abaar inay ku dhacdo ama magaalo gobol ka laakiin muslimiintoo idin abaar sintaan werigeed dhici maydo ilaahi weynaa ayuu ka baryay nebi maxamed sala allahu alay slam rabbina waa sii rabbina waa sii tan labaad wa allaa usallida inaanan ku sallidin ayaan ku siiyey calayhim ummadaada caduwan cadow cadowgoo min siwaa anfusihim ayaga nafyaalkooda ka soo haray gaalo ummadda inta lagu sallido ayagu soo duuraan ummadoo dhan dhulkooda qaataanoo muslimiintoo dhan dhulka ka qaataan ma dhacaydo ilaahay weynaayo nabigu ka barya inaysan dhicin mana dhacaydo muslimiintoo dhan dhulkooda qaataan way dhici kartaa gobol inay qaataan laba gobol qaataan saddex gobol qaataan gobol laga qaato laakiin muslimiintoo idil maya wa allah usallida inaanan ku sallidinna waa ku siiyey calayhim ummadda korkooda caduwan cadow cadowgoo min siwaa anfusihim naftooda ka soo haray oo fayastabiixa cadowgaas uu banaysto baydatun ummadaas ukuntooda walow ijtamaca habay iskugu yimaadeen calayhim ummadda korkooda mamduulka biaqdaarihaa arlada jihooyinkeeda o dhan ku sugan gaalada adduunka jihooyinkeeda ku sugan hadday isku timaado ma dhici karto inay dhulalka muslimiinta o dhan qaadato ma dhacayda weligeed dhicimi weligeed dhicimi hadday isku timaadda gaalada adduunka jihooyinkeeda ku sugan ah, walaaw ijtamaca haba iskugu yimaado oo ha iskugu tago calayhi muslimiinta manduul biaqbaarihaa arlada jihooyinkeeda ku sugan xataa yakuuna ilaa uu noqdo bacdun tii saddexaadoo nabiga loo diidana waxay ahayd inaysan ayagu islayn oo urur urur iyo koox koox iyo qabiil qabiil aysan ayagu isku layn taas waa loo diiday nabiga sala allahu calay wasalam xataa yakuuna ilaa uu ahaado bacdun gobolkood yuhliku mid halaaga ilaa muslimiinta gobolkood uu noqdo mid halaaga bacdan gobolka kale oo wayasbi uu qafaasho bacdu muslimiinta gobolkood bacdan gobolka kale ilaa muslimiintu ayagu ay islaayaan gaalo kale ilaahay ku sallidimo xataadaas laba macnay culammadu ku fasireen qaar xataa iska caadifa ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen cadow lagu sallidi maa ukuntooda banaysta habay isku yimaadeen dhulka juhooyinkooda waxa ku sugan xataa yakuuna bacduhum gobolkood ha ahaado yuhliku mid halaaga bacdan gobolka kale wayasbi bacdu bacdan gobolkood gabalka kale ha qafaaf laakiin weligeed dhici maydo in gaalo khaarijka ka timid dhulka muslimiinta ay wada qaataan weligeed dhici maydo ahlucilmiga gabanaqaayay ka dhigeen xataaba shaarixana labada qowl waa inuu dhigaa ah, in kastoo asagu uu cadafka rajaxayo ou leeyahay waa daahiru ana xataa caadifa laakiin sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin iyo culamo kalena waxay rajaxeen liintihaa'i alghaaya haayada dhammaadkeeda oo waa maxay gaalada markaan lagu sallidayn oo aysan bannaysayn ukuntooda waxay yool u ah oy ku dhammaaneen muslimiintu intaysan islayn hadday laakiin muslimiintu islaayaan waa lagu salidaa gaalada markay iyagu islaayaan oy kooxkoox iyo isku dilaan iyo qabiilqabiil markaas gaalana waa imaane dhulkoodana waa qaadeen waana sidaas sidaa raajixayra culmmadu taas weeye hadday muslimiintu iyagu midaysan yihiin oy dhinac ka soo wada jeedaan oy taladoodu midaysan tahay oo ay iswalaashadaan oo ay cadowga iska celiyaan adduunka gaalka jooga hadduu iskugu yimaado wax kama qaadi karo wax uu ka qaadi karo laakiin hadday ayagu isjafaan oo ayagu isbaabi'iyaan gaalkuna markaasuu fursad imaanaya ee midba maalin gaalka soo wate magansado ee midba midka kaleeto uu go-aansado inuu ku jabiyo sooma jeedo oo la kala xigsadaba gaaladii la kala xigsado midba maalinkiisa soo kaxayso si uu midka kale darbad ugu dhufto khalaas wey gaaladuna markaasay ku sallidmaydaa muslimiinta markaasay ukuntooda banaysanayaan taasaa dhacayda wey wa rawaahu xadiidka waxaa wariyey barqaani barqaani waxa weeyaan waa alimaam alxaafid alkabiir abubakr axmed ibnu muxamed ibnu axmed ibnu khaalib ashaafici u dhashay saddex boqol iyo soddon iyo lix markay hijriyadu aheed afar boqol shan iyo labaatankiina waa dhintay imaam xaafid ah ayuu ahaa marka waa xadiis oo صaxiix ah oo صixada la wadaaga axaadiista صaxiixulmuslimka wa rawaahu xadiidka waxaa wariyey albarqaaniyu barqaani ayaa ku wariyey fii صaxiixihi صaxiixiisa oo mustadrak calaa صaxiix muslim ah wasaada wuxuu ku siyaadiyey wa inamaa wax kale ma ahan uu yihi nabigu salى اllahu calayh wasalam wa inamaa wax kale ma ahan akhaafu waxaan ka baqa akhaafu waxaan uga baqaa calaa ummati ummadayda alaimata imaamyaalka imaamyaalka almudiliina ee wax baabiyeeyaan nabi wuxuu yihi sal اllahu calayh wasalam ummadayda waxaan uga baqaa oo macnaha ugu daran imaamyaalka wax baabiyeeyaan imaamyaalka oo wax baabiyeeyaan wa inamaa wax kale maan waxaan uga baqaa ala ummati ummadayda alamata imaamyaalka almudiliina oo wax baadiyeeya xaa loola jeedaa shaarixa wuxuu yidhi sadexaa loola jeedaa imaamyaalka dadka baadiyeeya alumaraa wاlculamaa wاlcubaad waa saddexdaas madaxda kitaabka ilaahay ka tagta qawaaniinta wadciga iyo dastuur banu aadan dejiyey ku bedelata waa qatar awooday leeyihiin dhaqaalana way leeyihiin dadka markaa boqolaal qof ama dad aad u fara badan waxay ku raacayaan cabsi ay ka cabsanayaan awooddooda dad fara badanna waxay ku raacayaan danac ay dhaqaalahooda dancayaan sidaas darteeda dad aad u fara badan ayay sabab u noqon karaan inay baadiyoobaan madaxdu hadday baadiyowdo qolada labaad waxa ay yihiin alculamaa culammada baadiyowda ee culamaa usuuga ah culamaa usuugu waxa weyaan diinkii ay sheeganayaan maadaama ay diinkii sheeganayaan dad aad u fara badan ayay sabab ugu noqonayaan inay baadiyoobayaan dad aad u fara badan ay sabab ugu noqonayaan inay baadiyoobaan sababtoo ah diinkiiyay sheeganayaan dadku diinay u daba joogaan ayaguna diinkii ilaahay bay ka been sheegayaan marka culummada diintii wax ka taqaan laakiin diinka alle ka been sheegaydana waa min a'imat lmudiliin ayagaana ka iskuma dhowa culmmada muslimiintu waxay yidhahdeen culummada baadiyowda inay madaxda ka shar badan tahay adilada tusayda waxaa ka mid ah nabigu labadaba waa sheeg culummo baadiyowda inay imaanayaan oo ahlubidac nabigu sal اlahu alayه waslm wuxu haddaan anugu soo gaadho laqtulannahum qatla caad wa amuud reer caad iyo reer amuud sidii loo laayaan u layna waa khawaarijteed waa culummo baadiyowday laakiin madaxdii baadiyowday nabigu waa sheegay madax tagtay oo kitaabka aya ka tagtay laakiin shacabka muslimiinta wuxuu ku yidhi madaxda baadiyowday ha la dagaalamimine ku sab iri culimmadii baadiyowdayna sida reer amud iyo reer caad u laayo hadda ka waran reer caad iyo reer amud sidooda u laayo ah, khawaarijti saasuu ku yidhi adduunkana waxaa u ajar badan u qayr badan qofkay dilaan soo ma jeedid waxaana u shar badan adduunka korkiisa qof la dilo ayaga waa culimo baadiyowda soo ma laakiin madaxdii baadiyowday nabigu waa sheegay sala allahu calay oo dariiqiisii ka luntay nabigu sala allahu calay wasalam ku sabra uu yidhi xadiiska muslimka iyo bukhaari iyo qayrkiisa ilaa gaalnimo aad ku hubsataan hataa taro kufran buwaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan soo ma jeedi taas waxay tusaydaa madaxda baadiyowda iyo culimmada baadiyowda waxaa shar badan culimmada baadiyowda sababtuna waxay tahay culimmada diina loo daba jooga hadday marka baadiyoodaan diin a loo daba joogo waxay u sabab noqon karaan inay u baadiyeeyaan dad aad u fara badan aad u fara badan madaxda diin lagu tuhmi maa sida badan laakiin waxaa loo daba joogaa dad ka cabsado cabsida ku raaca sooma jeedid dad cabsida ku raaca dad cabsida ku raaca iyo dad hanti ka rajaynaya labadaasaa ku fidnooba marka labadoodu ma sinna waxaa shar badan culummada baadiyowda oo culamaa suuga ah oo diinka ilahay ka been sheegaan waana dhammaan culummada ahlubidaca ah oo diinka ilaahay ka been sheegaan qolada saddexaad shaarixuu ku keenay waxa weeyaan oo a'imatulmudiliin ka mida ah cubaada dad ayagu jaahiliin laakiin magac culama qaato duubka u xirtay ah, dad jaahiliin laakiin duubka u xirtay culamanimo dadku diinta ay weydiinayaan shiik ibiga waran masale hebla waa saas u diinna warba kama hayaba ah, diinna warba kama hayo ayaguna boqolaalay baadiyaynayaan maxaa yale loo daba daba jooga culamana maba aham ah, fadalluu wa adalluu wey se uma jeedin marka saddexdaas weeyaan a'imatlmubiliina nebi moxamed wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam waidaa waqaca hadduu dhaco calayhim korkooda asayfu seef calayhim cala alumma wey seef hadduu dhaco macnaheedu waa maxay waa muslimiintu hadday islaayaan oo muslimiinta dhexdooda uu dil ka dhaco isdilaan waidaa waqaca hadduu ku dhaco calayhim ummadda korkooda asayfu seefta lam yurfac laga kor qaadi maa ilaa ywmi اqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro ilaa maalinka qiyaamaha laga gaaro joogsama haddii muslimiin dhexdooda dagaal ka bilowdo seeftuna waxay dhacday cumaan ibni cafaan maalinkii la dilay ah, maalinkaasay dhacday seeftu maalinkaas ilaa qiyaamo laga gaaro joogsama dagaalka muslimiinta dhexdooda qiyaamaha dhacayo isagoon joogso la sugi ma inuu joogso laakiin barwaa badanaa gobollo badanu ka dhaca mageel hebel isku dilaya gobol hebel isku dilaya meel hebel isku dilaya mar waa yaraana hal gobol ku hara hal tuuli ku hara meel yar baadiyaha ku hara mar dawaasi mar gobolaa nabadgelyo noqo mar toban gobolaa nabadgelyo noqonaya laakiin waa siduu u bilowday ilaa qiyaamo laga gaaro sugi maydi ah. sugi maydi inay isdaayaan saasa isku jafaya nabigu wuxuu yihi sal اllahu alayh walaa taquumu saaca waa kanan xawshaadkii baabka loo keenay fiiri walaa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu dhici mee xataa yalxaqa ilaa ay haleelaan xayun qabiil qabiilkoo min ummatu ummadeyda ka mida bilmushrikiina sanab caabudayaalka ilaa qabiil ummatu muxamed dadka ilaahay rumeeyey iyo nebi moxamed sala allahu alay waslam ka mid ah ilaa ay mushrikiinta haleelaan oo ay sanamyaalka wax ka caabudaan qiyaamuhu dhici nebi moxamed wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam waxataa tacbuda ilaa ay caabuddo fi'aamun jamaacaad fara badan jamaacaadkaasoo min ummati ummadayda ka mida ah, al awfaana sanamyaalka qiyaamo dhicine ilaa jamaacaad ah, fara badan oo ummadayda ka mid ahaa ay sanamyaalka caabudaan ma dhacaydo qiyaamuhu markaas kadib ay dhacayso bukhaariyo ku sugan nebi moxamed inuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa taquumu saaca xataa tadriba alyaatu nisaai dowsin calaa bilkhalasa qiyaamuhu dhici mee ilaa dumarka reer dows ay dabada ruxaan sanadka dilkhalasta korkiisa dows ah. waa qabiilkii uu ka dhashay abu hurayra xadiidkan abu hurayraba ah. weliy abu hurayraba xadiidkaba weliy waa qabiilkuu ka dhashay muwaxidiin nabiga rumeeyey noqdeen nabi maxamed wuxuu yidhi sal allahu calayh ilaa ay u laabtaan sanadkoodii waagi horay caabudi jireen sanadkan dilkhalasaa oo dumarka reer dows ay sanadkaas ay saynta u ruxaan ma dhacayo qiyaamo lagu laabto sanad caabudid dadka qubuura caabudka hadda waxay leeyihiin ummatu maxamed maba ka dhacayo shirki weligana shirki kama dhacayo kahor waa bukhaariya muslim ah, nabi maxamed aa yii sal allahu yaamuhu dhicima xataa tucbada laata wacua ilaa laata i cus dib loo caabudo qiyaama dhicima maba dhacayo ay waay leeyiin ma dhacaydo waxaaso dhan kawran nabi maxamed wuxuu le waa dhece ah. ma iyoo dhici karta diinka nabi maxamed warkoodu shaki naga geliy ma dhici karto waxay leeyiin maxaad u daliishateen qubuuriyiinow in aan ummatul maxamed shirki ka dhacayn waxay yidhahdeen xadiis saxii muslimkaan u daliishanay oo nabigu yidhi salى اlahu عalيه wasalam ina shayطaana qad ayisa an yacbudahu musaluuna fi jasiirati اcarab shaydaan waa ka quustay in dadka tukadaa jasiiratulcarab ay ku caabudaan taas ahlucilmigu waxay uga jawaabeen xadiidkaas nabigu ma dhihin dadka tukadaa shaydaan ma caabudi doonaan ma uusan dhihin ilaahaa yidhi ma caabudi doonaanna ma uusan dhihin ee shaydaan niyajabay bisu noo sheeg ah, intaasu noo sheeg shaydaankuna qaybka ma oga shaydaankuna qaybka ma oga wax dhacayaba kama u hayo markuu arkay ummadii oo nabi maxamed raacday sala allahu calay wasalam siday iskugu xihan yihiin siday ilaahay keligiisu caabudayaan qabiilqabiil dadka u islaameen markaasuu niyad jabay oo is malaha dib dambeba jasiiratulcarab lagugu caabudi ma waa niyad jab waa makhluuq qaybka ma oga mar marihiisu rumu u noqona marna beenu ka noqon walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu ah, dadkii raacaye rumeeyey ilaa wuxuu yidhi malihiisi uu ku rumeeyey shaydaan waa ugu dhagoobay malihiisi marka mar rumu u noqonaa maluhu marna waa ka beenooba xadiiskuna ma sheegaya alla iyo rasuul ay yidhahdeen dadku dadka tukadaa shaydaan ma caabudi doona tan kaleeto nebi maxameda sariixiye xadiisa sariixa sidaa ugu caddeeyey tan saddexaad waaqica beenina warkaas nebigoo jooga sal اlahu calيه wasalam ayaa rag sheegteen nabinimo sida aswad اlcansi oo yaman ahaa oo kale nabinimo ayay sheegteen dadaana raacay musaylamatulkadaara soo baxay dadaa raacay miyase shaydaan caabudi waaqicaba beenina nabiga markii la aasay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi kumanaan muslimiin ahaayaa ridoobay oo quluubu ridda saasay ku dhacay oo muslimiintii oo abubakar hogaami ayaa kula dagaalamay miyaysan shaydaan caabudin oysan gaaloobin xataa umadku maxaad gaalnima ka dhicin waa kuwan quburaha caabudaya saysan gaalnima uga dhacin ah. marka qur-aankaa beenina arrintaas axaadiistaa beenine waaqicaaba beenina waaba dhacdaye ah. waaqicaaba beenina waaba dhacday marka qiyaamuhu dhicima ilaa ummatu maxamed gabal ka mid ay ah sanamyaalka caabudaan nabigu yihi sala allahu calah wasalam waana kuwaas qubuuraha caabuday kuwaasaa ka mida wainahu sayakuunu fii ummati wainahu shamiye sayakuunu waxaa ku sugnaa doonaa fii ummati ummadayda kadaabuuna been badanayaal been badanayaalkaasoo alaaثuuna soddon ah been badanayaalkaasoo kulluhum mid kastoo ka mida yascum uu sheegana annahu nebiyu nabi ummadayda nebi maxamed oyri sal اllahu calayh waxaa kasoo soo bixi doona been badanayaal oo soddon ah oo soddonkooda mid kasta oo ka mid ah uu nabinimo sheegana mid kastaoo ka ah nabi nabiyaan hayuli nebigoo joogay soo bilowdeen ah, nebigoo jooga ay soo bilowdeen ah, nabigoo joogay soo bilowdeen aakhiru xayaati nabiy inta nabiga la oofsan aa qaar nabinimo sheegteen musaylamatulkadaabaa sheegtay nabigii oo weli nafta laga qaadin oo yamaano jooga aswadulcansiyaa sheegtay oo yaman jooga soo ma jeedin khilaafadii abubakar dulayxa ibnu khuwaylidaa sheegtay waxaa sheegtay sajaax fii bani tamiim aswadulcansi waa la dilay nabiga sal lahu alay sl intaan la ofsanaaba la dilayba oo muslimiintu dilay khilaafadii abubakarna musaylamatulkadaabaa la dilay asna waa la dilay dulayxa isaga waa soo islaam isagoo muslim u dhintay nabinimadii waa iska daay sheegashadii beenay aheed uu yidhi ilahi iyo rasuulkiisa ana ka hara isagoo ka tanaasul beenta ilaahay uga toobadkeena muslim isagoo u dhintay soo ma jeedin sajaax laftigiisu waa toobadkeena haddana muddo la joogo saxaabadii qaar nool yahay mukhtaar ibn abi cubayd aa soo baxay aaqaf aa soo baxay iyadoo saxaabada khilaafadii cabdillaahi bnu zubayr marka ninkaas markii uu la soo baxay fiiri nin muslimuu iska dhig weliba qaraabada nabiga nin jecel oo hiicada hiiciiu iska dhig qaraabada nabiga aad u jecel ilaah iyo rasuulkiisa jecel nabiga jecel diinta u gargaaray uu iska dhig markaasuu weliba dadkii dadka si uu qiiro geliyo uu yihi xuseyn ibnu cali saxaabigii eelkii nabiga wiilkii nabiga dadka dilay waa in la laaya markaasuu weliba dad badan laay ah, dad badan xuseen ibnu cali inay dilkiisa ka qayb qaatay lagu oo la dhameeyey kuufuu qabsado markaasuu dhameeyey oo uu yidhi ha la dhameeyo kuwa saxaabada dilaya ee eerkii nabiga dilay dadki waa u badan waa ka daba dhaceen markuu arkay dadki inay ka daba dhaceen uu yidhi malakuljibriila ii yimaada waana ila soo hadlaa waa la ila hadla waana la ii wayooda waa la ii wayooda waa loo wayooda lakin makjuriin maaha waa shaydaan marka bal fiiriyo banu aadanka waxaad ogaanaydaan qulubtoodu sida ay tahay daciif sida u tahay ay quluubtoodu daciif u tahay ninkaas wuxuu sheegana nebi moxamedaa rumaysana sal lah qur-aankana waa rumaysana markaasuu haddana wuxuu leeyahay nabiyana markaasay kana yeeleen iri qur-aankan rumaysanaha u leeyahy qur ku taala ma kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama nabiyiin waa rasuulka ilaahay waa nabiyaalka kii lagu soo qatimay aa ku taalla ayagoo akraayay yidhaahdeen ruguu sheegay iri iyagoo qur-aanka akrina nebi maxamedaan rumaysanahay ayuu leeyahay nebi maxamed ana l laa nebiya bacdi nabi igama dambeeyo markaasay leeyihin haddana rumuu sheegaya aayaadka iyo xaadiidka sidaas u cadcad waa ka awila wuxuu leeyahay khaatamka waxaa loola jeedaa kaatumka faraatiga far kala gasha soo qurux looma qaato nabigu nabiyaalka quruxdoodiiu ahaa saasaa lagu awilahu leey markaasay leeyihin waa madax u ruxay waa kuwa marka culummada muslimiintu yidhahda sunnuhu alquluubu daciifa washubhu khaaafa ah, qurubtu waa daciif soo ma jeedin shubhooyinkuna waa dafi ogi kitaabkiiyay akrisanayaan xadiidkiiyay akrisanayaan sida qoraxday ugu caddahay inaan nabi nabi maxamed ka dambeey sal alahu alah markaas inta loo awawilo loo leexiyo ay haddana gaalka raacayan ah, ahlubidca ka fogaada hala fariisanina quluubtu waa daciif quluubtu waa daciif shubhaduna waa dafi ogtahay saasay culamadu uleeyihi maxaad u malaynaydaa qofka qur-aanka akrinaya oo xadiiska nabiga akrinaya oo laga daadhaxshay nabiga ah, oo ku raacay maxaad u malaynaysa midaan nabinimo sheegayno mubtadic hadduu kuu yimaado ood iskala fadhiisatood baaka gashato maxaad u malayn si daqiiqaduhu kuu qancinaya kuwii sunnada iyo kitaabka akrisanayay aa mubtadic inta baalka ka gabu fidneeya afar labaatan ah. sa maxaad u malayn qofaan nabinimada sheegayn marka haddaadan cadhadaadigu ka cararin adiga unbaa eegin iiriya nabi maxamed hadalkiis sal اlahu alيه waslm wainaw sayakuunu waxaa ahaan doonaa fii ummati ummadayda kadaabuuna beenbadanayaal beenbadanayaalkoo alaaثuuna soddon ah beenbadanayaalkaasoo kullum dhammaantood yasumu sheegana annahu nebiyu nabi inuu yahay wa ana aniga khaatamu nebiyi nabiyaalka kii lagu khatimaan ah laa nebiya bacdi nabi igama dambeeyo saasay haystaan haddana waa ka rumaystan ah, laa nebiya badi ah, laa nebiya badi waa ufasila ku dha xadiiska nabigu waa xaq laakiin saas loolama jeedee saasaa lagu awilo u leey ah, saasuu leey intaasaa ku filan maxaa yeele alquluubu daciifa wa shubahu qadaafa sa uma jeedin taas darteed waa kuwa yidhahda culammada ahlu sunnuhu qofka caamigaa ilaahay hadduu sacaado u qoro caalim sunniya alla waafajiya sababtu waxay tahay quluubtu waa daciif marka koobaad us yidha diin barada hadduu ku soo aado mubtadic khalaas balaayadu ku shuba mana inkiri karo mana inkiri karo waa marka liibaanta alla ku siiyey ka mid taha inaad qof sunniyo hesho oo diinka ku bara oo aan diinka la leexayn kana been sheegin nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam walaa tasaalu ka suuli mee daa'ifatun koox kooxdoo min ummati ummadayda ka mid ah calalxaqi xaqa korkiisa inay ku sugan tahay mansuuratan xaalo ay tahay midii loo gargaara tanna culammada muslimiintu waxay u daliishadeen ijmaacu inuu xaq yahy muslimiinta culimmadooda hadday masale isku waafaqaan ma dhici karta inay baatil noqoto maxaa yeelay xadiidkan muxuu na tusay ummaddu weligood dalaal isku waafaqi meen ee qaybaa xaqa ku sugnaana qaybaa xaqa ku sugnaanay haddii marka masale culammadu isku waafaqaana hadda qaybta xaqeed waa kuba jirta sooma waa xaq shaarixana waa wuxuu kaloo xadiidku tusayaa yahuud dhammaan waa gaalowdeen kirishtaan kulli waa gaaloobeen laakiin ummatu maxamed wada gaaloobi weligeed weligeed daaifa mansuura sugnaanay ah, daaifa mansuura ayaa sugnaanay walaa tazaalu ka suuri mee daa'ifatun koox kooxdoo min ummati ummadayda ka mid ah cala alxaqi inay xaqa ku sugan tahay oo diinkii nebi maxamed sidiis u haysato mansuuratan xaalay mid loo gargaara oo ilahay xaggiisa looga gargaara taaratan bilxujati wasay wa taaratan bilxuja weligood mar kastaba xujada ayagaa ku adag wax la soo garab ma la heli karo mar kastaba waa mansuura dhanacaas mararka gabal cadowda way jabinayaan oo way ka adkaanayaan marna waa laga taba roonaana laakiin mar walba xagga xujada ayaga uga adag ayagaa uga adag nabi maxamed wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa yaduruhum daaifadaas xaqa ku dhegan ma dhibayo man khadalahum qofka u gargaari diida qofka u gargaari diida garabkooda ka baxa man khadalahum maxaa loola jeedaa waa qof og inay xaqii ku sugan yihiin xaqii yaqaan laakiin aan ugu hiilinayn dadka xaqa ku sugan waxba kama dhibi karo walaa man khaalafahum qofka khilaafana waxba ka dhibi maha walaa man khaalafahum waa maxee xaqaba ma aaminsanaba xaqba maahan aaminsan waaba ku khilaafsany labadaas midna wax kama dhibi karo saas darteeda meeqaa nabigu dadkii ka dhigay ummatu maxamed saddexay noqonay marka guud ahaan sadiisu saddexuu ka dhigay daaifa mansuura cala alxaq xaqiyay ku taagantahay waan u gargaaray iyo daaifa mukhadila xaqii waa ay taqaan una gargaariy mukhadila way hoojineen garabkiisaay ka bixeen iyo daaifa mubdila waaba khilaafsanta iyadoo xaqaba saddexdaasuu ka dhigay xadiisu marka dadka saddexdaas uu ka dhigo saddexdaas uu ka dhigo daacifa mansuura yayta yayta shaarixu waa nin dhigaa si cajaa'ib badan uu idinkugu dhigaa daacifa mansuura koox kasta mogta ayagaa sheegtee hal kooxa oo aan dhihin daa'ifada mansuurada waa annaga lama hayo koox kasta ma garan takfiirka midka ah wuxuu leeya daaif mansuura waa annaga alxamdulilah hadda lix boqol meelahaasan marayna lix boqol qof oo muslimiina ah soomaaliya joogta kunkiiyaan cagacagaynayna ayaga waa kuwa hadda kala jabay mid kalea wuxuu leey konton iyo koobaan maraynaa beenaalayaal wey iyaguna waa gaalo kale takfiirkaan konton iyo koo war nasiib lao qofkii konton iyo labaad noqonayo muslim noqonayo dadka ugu yeeray soo ma jeed hadda waa takfiirka kala jabay takfiirka kala jabay waxay leeyihin daa'ifa mansuura afka madoobaataanna xaq dad waa nacay baraa waa laga waaye walow waa laga waayey waktigay cuneen galaraacay ummadku noqdeen lix boqolaan nahay mar dhow birtu waa ka weynoodi doontaa haddii islaamku soo batay l ayagiiaa kala jabay ilahay dheerka ka jirta ma garan markaasaan toddoba cantiroo laga dulay mid kamidaan hadda haya oon dhegaysta soo ma jeedi ou leeyahay waxaa la sheegay xamar dhowr qof oo muslim inay ku dhex jiraan ha dhowr qof inay ku dhex dhundhuumaydo oo muslim ah uu leeyahy mid kamidao ah ducaadaba kamidao ah meesha wax ku akrinaya waa laiga sheega oo leh konton iyo koobaa konton iyo laba man noqonayda macallin dacwo usoo bandhigay markii konton iyo labaad man yeelaysa inaad noqoto nasiibkaas maleed de ah, konton iyo ko muslimiintu adigoo takfiirku waa badanya waar nagaadka kuwaas waa ka gaalnimo badan yihiin kuwaan waa ku woodi kale waa ku woodi kale iyagu shalay ka soo tegi waa ka kufri badan yihiin kuwa kale maxaasa anaga tirayda ma ahan yidhi iyo ko wada saxda yaraantaasa lagu yaqaan sida looga kala tegay sooma jeedin waa dad ilaah u go-ay wax kaleba nacay alla dartiis ula eedeeyey waa konton iyo ko konton iyo labaa laynin kama dhigo laakiin fiiriya waxaas waa iska sheegashe wax tari maydee waa kana ahl sidii culummada muslimiintu yidhahdeen fiiriya shaarixan waa inin dhigaaha qaala yasiid ibnu haaruun axmed ibnu xambal a'imadii salafu saalix ee a'imatu lhudaasay yidhahdeen dhegayso Ah, wuxuu yidhi qaala yasiid ibnu haaruun axmed ibnu xambal waxay yidhaahdeen in lam yakunuu ahla alxadiii falaa adri manhum daacifa mansuura haddaysan ahlulxadiidka ahayn aniga yaan la weydiin ma akaane ma akaano macnaha cid kale maahan wey waa ahlulxadiidka daacifa mansuura dadka xadiidka nabiga barta ku dhaqma wax walba ka hormariya qowl kastoo khilaafo ka taga xadiiska hormariya oo kuwaas cabdulaahi ibnu mubaarak caliy bnu madini waa bukhaari sheekiisii axmed ibnu sinaan imaam اlbukhaari wakayruhum inahum ahl اxadii ay yidhahdeen dhammaan bukhaariga matnigiisa waxaa ku taalla waa culummada daaifa mansuura waa culummada saasaa ku taalla matniga bukhaariga oo imaam bukhaari uu leeyahy hum ahlulcilmi uu leeyahy soo ma jeedin laakiin marka la leeyahay waa ahlulxadiidka ma waxaa loola jeedaa ninka caalimka ku ah xadiiska diraayada iyo riwaayada ee ku camal fala iyo gabadha caalimka ku ah ma taasa loola jeedaa maya ma loola jeedo waxaa loola jeedaa dadka xadiidka nabiga caqiidaysan ee ahlusunnati waljamaaca ah ahlulxadiidka ah ahlulaharka ah daa'ifa mansuura ah firqa naajiya ah kulli asmaadaas waa asmaa sharciga isku mid ah waa isku macno waxaana loola jeedaa dadka xadiidka nabiga caqiidaysan ku cibaadaystoo ku camal fala asaga wax walba ka hormariya qowl kasta iyo ficil kastoo khilaafana ka taga wax kastoo sunada nabiga khilaafa ka taga sunada qaata kuwaasa loola jeeda kuwaas marka waxay noqonayaan culummo iyo caamo labadaba noqon kara waa culummo akraydood xadiiskii taqaan iyo caamada ku xiran ee culummadaas fatwada weydiisatay xadiiska caqiidaysan saas culummada muslimiinta u fasireen alqaati ciyaad wuxuu yidhi inamaa araada alimaamu axmed imaam axmed markuu leeyahay waa ahlulxadiidka wuxuu ula jeedaa ahla sunnati waljamaaca waman yactaqidu madhaba ahli اlxadiid wuxuu ula jeedaa waa ahlu sunna waljamaaca iyo qof kastoo caqiidaysan xadiidka saas ula jeeda qof kastoo xadiiska caqiidaysan oo xadiiska nabiga wax walba ka hormariya caqiidadiisa ku dhisan cibaadadiisa ku dhisan wixii khilaafana ka taga imaam nawowina wuu shaarixaaba idiin soo guuriyey inuu yidhi daa'ifada mansuura waxay noqon kartaa jamaacaad mutacadida kooxo fara badan min anwaaci lmu'miniin ee mu'miniinta nucyaalkooda ka mida ah, maa bayna shujaacin geesi gaalka la dagaalama wa basiirin bilxarbi dagaalka mid u qoon badan wafaqiihin mid fiqiga ku taqausay wa muxadiin mid xadiidka ku taqausay wa mufasirin mid qur-aanka fasira wa qaa'imin mid u taagan biamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar wa zaahidin wa caabidin mid adduunyada ka zaahiday ee cibaadada u go'ay walaa yalzamu an yakuunuu mujtamiciina fii baladin ma ka laasimayna hal magaalo inay wada joogaan bal yajuusu ijtimaacun fii qutrin waaxid hal gobol inay wada joogaan waa dhici kartaa waftiraaqun fii aqtaari اlardi dhulka goboladiisa inay ku kala tagaanna waa dhici kartaa wayajuusu an yajtamicuu fi lbaladi اlwaaxid wa an yakunuu fii bacdin duuna bacdin waxaa dhici karta hal magaalo inay joogaan magaalooyinka gabal laga helo gabalna laga waayo saasaa dhici karta marka waa nuucaas wey allahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslm وbaarak عalى nabiyina mxamed